alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin intaynaan dersiga bilaabin kitaabkan magaciisa maxaa la idhahda fadal gacantu baa la taagaya lama hadlaya haye halaahat lusuul saasay u badantay soo ma alusuul halaathana culimada qaarkood way ugu yeedhaan ayib mualif lkitaab kitaabka yaa qoray fadal maxamed bn cabdilwahaab ayib kitaabka mawduuciisu waa maxay muxuu ka hadlaa kitaabka fiqiba usul fiqiba ma mawduucu aye waa maxay caqiidada ayib kitaabka marka la eego qeybaha uu ka koobay waxanu shegay inu saddex qeybood ka kooban yihi tafadal nacam ya qeybta koodaa maxay almuqadimaat الhalaaث alrasaa'il الhalaaثna waa la odhan karaa saddex muqadimo hordhac ama risaalo oo ka horeeya lub kitaabka mawduuca labaad mawduuc اlkitaab oo magaciisu uu tilmaamaya oo ah oo ah alusul الhalaaثa saddexda asal saddexdaa asal yaa sheegaya tafadal macrifat اllah macrifat الnabiy alayh الsalaatu wasalaam wmacrifat diin اlislam biladila ma sha allah jazaka اllahu khayr ma huwa alqasim almushtarak bayna hadi اlusul الhalaaث saddexdaa asalba wax sheekhu sheekhu uga qasdiyayo oo ku dhex jira mid walba oo ay wadaagaan baa jira baynu haye tawxiidu tawxiidu tawxiid اlcibaada tawxiid اluluhiyana waa la haha tawxiid اlcibaada waay saddexda asalba mawduucaas uu ku dhex jiraa baynu nihi ayib qeybta saddexaade kitaabka u dambeysa maxay ka hadleysaa haye alkhatima oo ku saabsan umuur tatacalaq biyowmi اlqiyaama kalbachi walxisaab wa nacam iyo kalaam yatacalaq bالطaaguut طaaguutku wuxuu yahay iyo ru'uus طawaaqiit kuwa madaxda waa طawaaqiidda hormoodka waa ayib bilaabayna bidn اllahi taعaalى qala الإimam الmuصنif raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الرaحman الرaحيim bismi اllaahi ilaahay magaciisa oo qura mustaciinan xaalo aan ahay mid kaalmaysanaya ayaan ualifuha kitaabkan alifaya allah alraxmaani raxmadda ballaarhan ku sifaysan allah alraxiimi raxmaddiisu ay tahay mid khalqigiisa gaadha musanifku raximah llahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bisinka sia culimaduba ay ugu bilaabaan isagoo arinta noocaasa kaga dayday kitaabka qur-aanka oo bisinka ku bilaabmay suuradda u horeysa qur-aanka oo ah suurat lfaatixa bismi illaahi araxmaani raxiim ayay ku bilaabantay sidaas oo kale suuradaha qur-aanku bisinkay ku bilaabmaan marka laga reebo suuratu tawba suuratu annamlina laba jeer buu bismi ku xusay maray ku bilaabantay iyo mar dhexdeeda lagu sheegay inahu min sulaymaana wainahu bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa kaloo sheekhu kitaabka uu bisinka ugu bilaabay ku dayasho uu ku dayanayo iyo raacis uu raacayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fii mukaatabaatihi wa muraasalaatihi kutubtii waraaqihii uu diri jiray dadka bisinka ayuu ku bilaabi jiray waxaa tusaale u ah warqadii u diray hiraql cadiim الrum sida ibnu cabaas uu wariyey walxadiidu fi lbukhaari wa muslim waxay ku bilaabeysay bismi اllahi الraxman الraxiim min muxamedi cabd illaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiim الrum kutubta markaa culimadu ay qorayaana waraaqaha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam qori jiray dadkaba u diri jiray waddada ay mareen unbay marayaan oo bimacnaa waa la xukun ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu sheegay inuu ururiyey waraaqihii nebigu u diray boqorada iyo dad kaleba markaasa wuxuu uhi falam yaqac fii waaxidi minha albada'aةu bاlxamdi bal bilbasmala kutubtaasi dhammaantood bisinkay ku bilaabmayeen mid xamdalo ku bilaabmayey ma jirin saynu sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalka ayuu ku bilaabi jiray bixamd illaah sida khudbadaha oo kale in alxamda lilah qoraaladana nebigu calayhi salaatu wasalaam bisinka ayuu ku bilaabi jiray kuma bilaabi jirin bilxamdala ma aha sunnaha nebi maxamed oo qura in qoraalada lagu bilaabo bisinka bal waa sunatu alambiyaa oo qisada nabiy llaahi sulaymaan iyo boqoradii reer saba dhexmar dhex martay ilaah uu kaga waramayey fii suurati naml waxaa ku jirta warqadii nabiy llaahi sulaymaan uu gabadhaa u qoray inay bisinka ku bilaabmaysa oo iyadaa waxay tidhi markay qoomkeedii uga waramaysay innahu min sulaymaan yacnaa warqaddani waxay ka socotaa sulaymaan wainahu bismi اllahi الرaحmaan الraحiim kitaabkani sulaymaan buu ka socdaa waxaanu ku bilaabmay bismi اllahi الرaحmaan الraحiim waana caadaة ahli اlcilmi in kutubta bisinka lagu bilaabo ibnu xajar wuxu uhi waqad istaqara camalu aئmaة الmusanifiin calى اftitaaxi kutub اlcilmi bاlbasmla wakada mucdami kutub الrasaa'il ilaahay subxaana wa tacaala magiciisa waa la kaalmaysanayaa waana laga barakeysanaya xadiidka mashhuurkee odhanaya kulu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bibismi illaahi اraxmaan اraxiim fawaabtar arrin kasta oo shani u saaxiiba manaa qiimo iyo macne oo bisinka lagu bilaabini waa abtar waa madhalays macnaa waa faa'iida la-aan oo khaiibku uu ku wariyey kitaabka aljaamic liaadaabi الraawi wالsaamic saas oo kale culimo kale ay wariyeen waa xadiid daciifa weeye sida uu sheegay ibnu xajar sakhaawi sheekhu lalbanina kitaabkiisa irwaaga la dhaha xadiidka koobaad ee uu ku sheegay inuu daciif yahayna uu bayaamiyey weeye bismi illaahi saynu sheegnay bismi waa jaariye majruur bad waa xarfu jar ismina waa majruur hamsadiina waxaa loo jaray isticmaalku markuu farabatay ayaa litashiil fududeyn awgeed baa loo jaray marka jaarkiiyo majruurku waa inuu meel ku tiirsado soo hore inuu sheegnay tacalluq baa la dhaha soomaalidu waxay dhahdeen jaar iyo majruur iyo xerowtoona tacaaluq la-aan ma joogaan marka wuxuu ku tacalluqaa wax meesha ka go-an oo bismi illaahidana ka dambeeya munaasibna u ah waxaa bisinka lagu bilaabayo oo markaa marka qoraal iyo taaliif laga hadlayo bismi illaahi ualif haddii cunis laga hadlayo bismi illaahi aakul haddii hurdo laga hadlayo bismi illaahi anaam marka waa inuu ficil noqdo afcaasha asal u ah camalfalka tacaluqa jaariya majruurkuna waa nooc camalfala ficilkaasina waa inu noqdo mutaakhir inuu dambeeya maxay faa'iideynaysaa xasan macnaheedu yahay magaca ilaah oo quran ku bilaabaya haddii la horeysiiyo magaca ilaah oo quran in lagu bilaabayo laga faa'iideysan maayo ta kale si magaca ilaahay looga barakaysto aanay waxba uga horeyn ficilka jaari majruurku ay ku tacaluqi waa inuu dib u dhigno munaasib waa inuu noqdo oo ficilkuy oo ficilka la qadaraya waxa waa inuu munaasib u yahay hadday taaliif tahay ualif waa inuu ficilku noqdo saynu sheegnay hadday binaa iyo dhismo tahay bismi illaahi abni waxaa bisinka lagu bilaabayo waa inuu munaasib u yahay marka halka waxaan odhanaha bismi illaahi actub ama ualif ama usanif bismi illaahi marka la leeyahayna magac ilaahay oo gaara loogama jeeda waa magacyada ilahi oo dhan baa loo jeedaa almuraadu bismi illaahi huna waa jamiicu asmaa illah sidaynu hore u barannay bisinka waxaa ku jiraa saddex ka mida magacyada ilaahay yaa sheegaya maa sha allah haye allahu araxmaan ya raxiim saddexdaa macnahoodana waynu barannay oo magac kasta oo magacyada ilaahay ka mid sifu koobsanaya soo magacyada ilaahay waa calaamu wa awsaaf kulu ismi min asmaa illahi yatadamanu sifata min sifaat illah allahu macnihiisu waa maxa almustaxiqu waxdahu lilcibaada kelidii cibaado xaqu leh waa ka yihi ibnu cabaas allahu du luluhiyati wاlmacbudiyati calى khalqihi ajmaciin waana magaca asalka waa magacyada ilaahay maxaad odhanaysaa markaad magacyada ilahay ka hadlayso alraxmaanu min asmaaء illah ee odhan maysid allahu min asmaaء الraxmaan isaga asala walihada laa yaأti fi اlqur'ani ilaa matbuuca qur-aanka wuxuu ku yimaadaa iyadoo magacyada ilaahay kale ay ka dambeeyaan oo ay raacsan yihiin allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum qul huwa allahu axad allahu samad wahaakada magaca labaadoo araxmaan muxuu tusinayaa ama macnihiisu waa maxay yaa ka jawaabaya tafadal duramaة اwas almutasifu biraxmat اlwaasca waa ku sifaysan raxmadda ballaarhan sida ilaahay uu yihi waraxmatii wasicat kula shay wahuwa alghaniyu duraxma waayo magaca saddexaad ee alraxiim macnihiisu waa maxay hore inu soo baranay haye almutasifu biraxmat اlwasilati ilى اlkhalq araxiim macnihiisu waxa weeye muusilu raxmatihi ilaa man yashaau min khalqi marka raxmadiisa gaadhsiiye cidda uu doono khalqigiisa ka mida ilah waa ka yihi yucadibu man yashaa wa yarxamu man yashaa ilahay raxmadiisu khalqigiisa ugu naxariista ku doonu cadaabaa ku doonana uu naxariista allahu iyo araxmaan waa asmaau wakhaasat biاllah ilahay cid aanayn looguma yeedhi karo laakiin alraxiim iyadoon looga jeedin inuu sifadii ilaahay oo kale uu wato makhluuq waa lagu sheegi karaa waa ka ilahay hi laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi ma canidtum xariisu calaykum bilmuminiina ra'uuf raxiim raxiimkaas waayo nebiga aleyh الsalaatu wasalaam oo nebigu raxmad waa lahaa oo kaana raxiima ra'uufa uu ugu naxariisto dadka loo soo diray gaar ahaan muminiinta lakiin raxmadda nebigu raxmadda ilaah miyay la midta maya la mid maaha waay labada markaa magac ee arraxmaan iyo arraxiim maxay wadaagaan baynu nidhi tafadal fadl maxay wadaagaan farta taagaya dee cimaamadda xidhan maxay wadaagaan fi ifaadati itisaaf illahi bisifati raxma ayay wadaagaan inuu ilahay sifatu raxma ku sifeysay labaduba ayna tusinayaan araxmaan muxuu la gaar yahay si gaara u tusinayaa haye fadl farta maxay u taagaysa dad jawaabay hade wuxuu l yakhtasu bidilaalati calى sacati raxmat اllah si gaara utusinaya ballaanida raxmadda ilaahay sifada u ah araxiimna muxuu la gaar yahay araxiim fadl ha fi dilaalati calى ya goonida la la in allaha bالnaasi larauuf raxiim dadka o dhan ayuu ilahay raxiim u yihi marka tafsiir saxa maa in la ha raxim wuxuu tusinaya raxmadda muminiinta ku gaarka muumin iyo kafir ba ilahay raxiim waa u yihi adduunyada inta la joogo haye maxaa tiri ku celi ikhtasu الraxiim bاdilaalati calى muxuu la gaaraya tusinta uu tusinayo bاdilaalati calى wusuuli raxmat اllaahi ilى khalqihi tacaluqa bاlmarxuum tusinta uu tusinayo raxmadda ilaahay subxana watacaala inay khalqigiisa ay soo gaadho macnaha waxaa inoo faa'iideeyey ibn اlqayim raximah اllahu tacaala wuxu uhi araxmanu daalu calى صifati اlqaa'imati bihi subxaanah wالraximu daalu calى tacaluqiha bاlmarxuum fakana اlأwalu lilwaصf araxmaan sifada raxmadda ilahay inu ku sifisay tusinaya wathani lilficil ficil naxariisasho ilahay uu sameeyo raxiimna tusinaya falawalu daalu calى ana araxmata sifatu wاthani daalu calى anahu yarxamu khalqahu biraxmatih talabaadna wuxu tusinaya ilahay raxmadiisa khalqigiisa inugu naxariiso waida aradta fahma hada fataamal qowlahu kana bilmuminiina raxiima inahu bihim ra'uuf raxiim walam yaji qau raxmaanu bihim qur-aanka weligeed laguma sheegin in la yihi inahu bilmuminiina raxmaan faculima ana araxmaana huwa almawsuufu biraxma raxmaan waa kas raxmaddaa ballaarhan ku sifaysan waraxiim waraxiimu huwa araaximu biraxmatih raxiimna waa ka raxmadiisa khalqiga yaana ugu naxariisto waayo bisinka dabadi saynu horeba u sheegnay muqadimadii hordhaca aynu ku sheegnay sheekhu raximah اllahu tacaala kitaabka oo ah saddexda asal wuxuu ka horeysiiyey saddex risaalo ama saddex muqadimo hordhaca muqadimada koobaad waxay ku saabsan tahay fii arbaci masaa'ila waajiba calaa jamiici اlmukalafiin afar mas'alo waajib ku ah mukalafiinta oo dhan wuxu uhi musanifku raximah اllah iclam ogow raximaka اllah ilaahay ha kuu naxariistee annahu yajibu inuu waajib yahay calayna dusheena haddaynu mukalafiinta nahay tacalumu arbaci masaa'ila mas'alooyin afara barashadood inay waajib inagu tahy almas'alaة اlula masalada koobaad waa alcilmu waxa waajib inagu ah inaynu cilmi yeelano marka cilmiga waajibka inagu waa kee wa huwa cilmiga waajibka inagu ahi macrifat اllahi wey waa inuu ilaahay cilmi u yeelano macrifatu nabiyihi salى اllahu alayh wasalam nebiga ilahayna inaynu cilmi u yeelano macrifatu diin اlislaam diinta islaamkana inaynu cilmi u yeelanaa waajib inagu ah oo biladilati aynu ku garanno ilaahay inaynu daliilada ku garanno nebigana inaynu daliila ku garanno diin lislaamna inaynu daliila ku garanno almas'alaة الthaaniya masalada labaade waajibka inagu ahi waa alcamalu bihi waxa waajib inagu ah in aynu baranno cilmiga ku camalfalkiisu inuu waajib yahy yaعni yajib عalayna an naclam ana alcamala bاlcilmi waajibu calayna cilmiga ku camalfalkiisu inuu waajib inagu yahay inaynu macrifiya aqoon u yeelano kuwa garanaya aynu noqonaano waajib bay nagu tahy almasأalaة الثaaliثaةu masalada saddexaad ee waajibka inagu ahi inaynu baranaa waa adacwaةu ilayh cilmiga dadka inaynu ugu yeedhnaa inay waajib inagu tahayna waa inaynu barano wayajiب عalayna an natacalam ana adacwata ila alcilmi waajibat calayna waxa waajib inagu ah inaynu baranno mas'alada ah dadka inaynu cilmiga ugu yeedhna inay waajib inagu tahy almasأlaة الraabica masalada afraad waa asabr waa dhibka al waa asabr waa sabirka cala aladaa dhibka lagu sabro fiihi xaalo dhibkaasi uu ku jiro madkuurka ka hore loo sheegay oo haddii caam laga dhigo afartaba ah dhibka cilmiga berashadiisa ku jira ku camalfalkiisa ku jira dadka in loogu yeedho ku jira waa saddexdaba haddii kalena inaynu damiirka u celinno aakhir madkuur oo ah dacwadda oo fiihi madkuurka kala sheegay oo ah dacwadda dhibka ku jira inaynu ku sabirno marka waxa waajib inagu ah inaynu garanno in asabru cala aladaa fi dacwa waajib uu inagu yihi masaladana waa inaynu baranno wadaliilu buu ihi waxaa u daliila afartaa mas'alo barashadoodii iyo garashada la gartee daliil lagu gartaa inay waajib inagu tahay qowluhu tacaala weyi qowlka ilaahay uu yihi bismi illaahi اraxmaan الraxiim walcasri buu hi ilaahay casrkan ku dhaartee in alinsaana insaan oo dhami lafii khusrin khasaaru ku jira ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaat ay alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa watawaasow isu dardaarmay bisabr sabirka isu dardaarmay qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yihi raximah allahu tacaala ilaahay a u naxariistee low maa anzla allahu ilaahay haddaanu soo dejin lahayn xujatan xujo iyo daliil calaa khalqihi khalqigiisa xujo ku ah khalqigiisa aanu kusoo dejin lahayn hau macnayn khalqiga o dhan wax laguma soo dejiye ambiyadii rususha wax lagu soo dejiyaay marka calaa khalqihi khalqigiisa xujo ku ah ilaa haadihi suura suuraddan mooyaane lakafatum way ku fillaan lahayd oo iqaamaة اxuja calى اkhalqi bay ugu filaanay khalqiga inay xujadu ku oganto wa qaala الbukhaariyu bukhaari wuxu uhi raximah اllahu tacaalى baabun alcilmu cilmigu qabla اlqowli wاlcamali kaa'inu waa mid ahaaday oo la rabo in la helo qabla اlqowli odhaahda horteed iyo wاlcamali wa qabla اlcamali iyo samaynta horteed wdaliiluna waxa u daliila inuu cilmigu qowlkiiyo camalkaba ka horeeyo qowluhu tacaala hadalka ilaahay uu yidhi faclam ogow annahu arrinkiiyo shanigu inuu yahay laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu macbuudka xaqa mooyaane istaqfir lidenbika dembigaaga istikfaaru dalb وللمؤمiنiن والمؤمiنaaت مؤmiنiinta iyo mmin مؤmiنaaتkana ilaahay سubحaanه وataعaaلى dembi dhaaf weydiiyey فabadaأa buu hi wuu bilaabay بالcilmi buu ku bilaabo dee فعلا buu hi qabla الqowل والcamل qowlka iyo camalka hortood hortood oo qowlku de waa istikfaarta wastakfir lidembik camalkuna waa waxa istikfaartu ay koobsatay oo a kaa qowlka oo istikfaarta ah iyo camalka oo toobadkeenka ah labadaba cilmigu ka horreysiiyey buuri markaa tani waa risaaladii koobaad weeye siaad aragtaanna risaalada koobaad waxay ku saabsan tahay afar mas'alo oo ay waajib inagu tahay inaynu baranno oo aqoon aynu u yeelano waay musanifku wuxuu yihi iclam iclam waa ficil amar min alcilmi buu ka yimi waxaana la isticmaalaa cinda dikri alashyaa اlmuhima ashyaada muhimka marka la sheegayo ficilkaas wuxuu tusiyaa calى ahamiyati maa bacda waxa ka dambeeya qiimaha iyo weynida uu leeyahy waxaana shayga muhimkaa ficilka iclam looga horeysiiyaa liyaskiya almutacalimu ilaa maa bacdahu qofka wax baranaya iclam waxa ka dambeeya ee muhimka ah si uu ugu dheg raariciyo si fiican ugu dhegeysto ah. mualifku raxima اllahu tacaala waxaa risaaladan uu ku sheegayna waa wax aada u muhima ah. o de waa asalkii diinta wey iyo xaqiiqadii towxiidka arrinkaasina wuxuu mudan yahay in xil weyn la yska saaro haddii la dhiganayo si fiican loo dhegeysto iyo haddii la sheegayaba raximaka allah ay afaada allahu tacaala calayka min raxmati ilaahay raxmaddiisa dushaada ha ku burqiyo marka waa jumla ducaa'iya jumla duca looga jeedo laakiin qaabkay u taalla waa maxay inay khabariyat si in lagu warramayo oo lagu leeyahay ilaahay wuu kuu naxariistay marka in lagu warramo loogama jeedee in lagu duceeyaa baa looga jeeda marka hadday duco ahayd maxaa loo odhan waayay tusaale ahaan as'al llaha laka raxma ilaahay baa raxmad kaaga baryaya maxaa qaabka khabarkaa loogu dhigoo loo yihi raximaka allah qaabka khabarkaa loogu dhigay waxaa la muujinayaa rajada weyn ee laga qabo inuu ilaahay ducadan aqbalo addoonkaasi raxmadda ilaahay uu ku guulaysto markaa kaanamaa in ay dhacday dhacdayba arrintaasi oo ilaahay subxana wa tacaala uu naxariistay markaa raximaka allah macnaheedu waa maxay gafar allahu laka maa mada min adunuub wa casamaka fima yastaqbil wixii dembi hore kaaga dhacay ilaahay ha kuu dhaafo afar allaahu laka maa madaa min adunuub wixii dembiye hore kaaga dhacay ilaahay ha kuu dhaafo wacasamaka fii ma yastaqbil waktiga soo socdana ilaahay dembiyada ha kaa ilaaliyo ha kaa dhowro waxaa la karaa alraxma iyo almakfira maxaa udhexeeya raximaka allah iyo afar allaahu laka maxaa udhexeeya waa sidii alrushd iyo alhuda maxaanu idhi ida infarada axaduhumaa tadamana alaakhar haddii midkood la sheego kii kale macnihiisu ku tusinaya waida ijtamaca alraxmatu waa sidaa aynu ku macnaynay alraxmatu waa in ilaahay subxaana watacaala wixii aad dembi hore u samaysay ilaahay uu kaa dhaafo waxaan ujeeda makfiradu haddii labadooda meel lagu wada sheego almakfiratu limaamada wey wixii dembi hore aad u samaysay ilahay inuu ku dhaafo araxmatuna waa su-aalu salaamati min adunuub wa darariha fi lmustaqbal waa baryo ilaahay laga baryo o la weydiisanayo mustaqbalka soo socda dembiyada iyo dhibkooda ba kaa ilaaliyo marka aramau almakfirau lima mada wramau lima yastaqbil almakfira waa dembigaad hore u samaysay ilaha kaa dhaafa alraxmana waa maxay haddaba marka meel lagu wada sheegay la soco waktiga soo socda weli aan la gaadhin dembigi iyo sharkiisaba ilaha kaa ilaaliya haddaad tira allahuma arxamnii wakfir lii labadii baad kulmisay soo maa allahuma kfir lii macnaheed waa maxay oo wixii dembi hore aan u sameeyey ilahu ii dhaaf irxamniina waktiga soo socda dembiyada iyo sharkoodaba ilaahu iga ilaali musanifku raximah allahu tacaala sidaynu hore u sheegnay aynu soo aragnayna kutubtiisa hadee jeraale wuxuu ku bilaabaa duco iclam raximaka allah iclam arshadaka allahu liaacati iyo ereyada lamidkaa ah. taasi waxay tusinaysaa sidaynu hore u sheegnay dadka siduu khayrka ula jecel yahay uguna naxariisanayo waxaa kaloo ku jira atanbiih calى ana mabna اlcilm alraxma cilmigu waa inu naxariis ku dhisnaado oo almucalim yarxam aلطaalib almucalim yarxam almutacalim mucalimku waa inuu naxariisto ka cilmiga baranaya oo biraxma waa inuu ku baro suu nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fada haliida اlqalbi lanfaduu min xawlik mucalimkuna saas oo kale addaaci laabudda an yarxam almadcuwiin daacigu waa inuu naxariisto dadkan u yeedhayo ee dacwaddii khayrka ugu yeedhayo taa macnaheedu miyuu yahay inaanu erey adag weligii odhan macnaheedu maaha nabiy llaahi muusa fircoon muxuu ku yihi la لأظنka yا فirعaون maثbura n haalik inaad tahay baan ayaan waxa weeyaan filaya ama aan ogo ilahay waxyi igu sheegay hadal adag bu ku iri hadalka adagi meesha uu anfacayo isagaa raxmadiia qofka hadduu adeegu anfacayo adeygaa raxmadiia haddii gacmahaaga uska uu maro ka waran oo uska gaasi si sahlan uu uga go'i karo ciid ma ku xaquuqaysa iyo taydhii wax ka guba ama ma isku xoqaysaa ilaa ay isdhaawacaan se si fudud baad saga maydhaysa si fudud baad isaga maydhaysa haddii wasakdu adeyg mooyaane si kale aanay ku go'i karin ka hor ku adkaynaysaa soo maa ujeeddadaadu ma adkaynta iyo xanuujinta maya ujeeddadaadu waa maxay waana uska gaad ka goyso qofka muslimkaa khaladka ku jira haddii adaygu anfacayo adaygaa lagula hadlaya maqsuudkuna ku adkeynta maayo maqsuudku waa maxay waa in isaga la anfaco khaladka uu ka soo noqdo waa in diinta la ilaaliyo khaladkiisa waa inu diinta ka mid noqon waa in dadka kale khaladkiisa laga ilaaliyo khaladkiisay sax moodayaan markaasi ku raacayaan ujeeddada radinta waa taas hadday taa ka baxdo ujeeddo kale laga leeyahay taasi waa ikhlaas dara iyado ikhlaaska baa meesha ka baxay waay wuxuu ihi sheekhu anahu yajibu calayna waajibka dee usuul fiqigaad ku dhigateen oo macnihiisa waa maxay maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman waa waxaa sharcigu si go-an u dalbay sameeya buu yihi inaad ka tagtaan ikhtiyaar uma lihidin ilaba ilo waa inaad samaysaan waajibku waa kaa alayna yana macaashir اlmukalafiin haddaynu mukalafiinta nahay weyaan macnaheedu marka yajibu calayna hadalkiisaas wuxuu faa'iideeyey laba masalo masalada koowaad oo ah xukmu tacalumi hadi xukmu tacalumi hadi اlmasaahib afartaa masalo barashadoodu inay waajibtay masalada labaad uu faa'iideeyana waa maxay ana hada اlwaajib calى jamiic اlmukalafiin waajibkaasi mukalafiinto dhan inuu saaran yihi ila calaynaa buu yidhi haddaynu mukalafiinta nahay dadka mukalafiinta qaangaarhkaa ah ee miyirka qaba macrifadana waxaa looga jeedaa yani almacrifatu alijmaaliya yaani si guud inaynu u garanno in ilaahay barashadiisu ay waajib nagu tahay nebiga calayh isalaatu wasalaam barashadiisa diin lislaam beleeshadeedu inay waajib inagu tahy ku camalfalkeedu inuu waajib inagu yahy inaynu garano dadka inaynu ugu yeedhnaa waajib inay nugu tahay inaynu garano inaynu ku sabirnaa inay waajib inugu tahay inaynu garano marka arbacu masaa'il buu ihi masaa'il mabaaxif buu uga jeedaayo mabaaxifta waxaa masaa'il loo yihi liannahu yajib an yus'ala canha masaa'il waxaa la hahdaa waxa ay waajib tahay qofka aan garanayn cidda garanaysa inuu weydiiyo marka afartan masalo qofka aan garanayn maxaa waajib ku ah cidda garanaysa inuu weydiiyo saa awgeed baa masaail loo yiri ilah wuxuuhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun masalada koowaade waajibka inagu waa maxay inuu cilmi inagu waajibay waa inaynu garanayno cilmi inuu inagu waajibay waa taa aqoon u leedahay aqoon inaad yeelataa inay waajib kugu tahay waa inaad garanayso cilmigana halka waxaa looga jeedaa cilmiga sharcigaa ah, oo alcilm اlmunazl calى nabiyina mxamed alayhi الsalaatu wasalaam cilmiga lagu soo dejiyey nabigeeni mxamed oo a macrifaة اlhuda bidaliilih saxda inaad garato sida saxdaa ah, daliilkeedana aad ku garato cilmiga markaa waajibka inagu ah maraduhu ilى ثalaaثaةi macaarif wuxuu u noqonayaa cilmiga waajibka inagu ahi saddex macrifo ama saddex aqoonood ayuu unoqonaya oo asal u ah maraduhu ilى macaarif halaaث macrifada koowaad waa maxay macrifat اllah macrifada labaadna macrifatu nabiyi alayh isalaatu wasalaam macrifada saddexaadna macrifatu diin اlislaam idan cilmiga ay barashadiisu waajib inugu tahay maxaa asal u ah saddexdaa cilmi inaad ilaahay aqoon u yeelato inaad nebiga aleyh salaatu wasalaam aqoon u yeelato inaad diin lislaam aqoon aada u yeelato saddexdaa macrifo waa usuul lislaam waa kuwa asalka u ah diinta islaamka oo laa yaquumu lislaam ilaa biha saddexdaa haddaanu qofku garanayn islaamnimadiisu ma jirto waana saddexda macrife culimadu ay isku waafaqeen inay waajib ku yihiin calى jamiiع اmukalafiin marka macnuhu miyuu yahay ilaahay subxaana watacaala macrifa tafsiiliya inaad u yeelataa waajib kugu ah wax wal oo ilaahay ku saabsan aad garanayso maya waa macrifa اlijmaaliya inaad garanayso ilaahay subxana watacaala wujuudkiisa jiritaankiisa rabbinimadiisa macbuudnimadiisa magacyo wanaagsan iyo sifaad dhamaystiran inuu leeyahy lakiin tafaasiishii hoose dadka oo dhami inay wada garanayaan waajib kuma ah imika inageenan cilmiga dhiganayna magacyada ilahay mayna wada naqaana ee sifaadka ilahay maya marka macrifadu waa macrifa ijmaaliya wey saasoo kale wax kasta oo nebiga alayh salaatu wasalaam ku saabsan kul صagiir wakabiir oo yatacalaqu bالnabiy inaad garanaysaa miyay waajib kugu tahy maya in ka mida macrifada nebiga loo yeesho ayaa qof walba waajib ku ah se nebiga alayh الsalaatu wasalaam inaad garanayso magiciisa qof walba waajib bay ku tahay inuu magaca nebiga garanayo faanad magaciisii garanayn cayntiisi iyo shaksigiisiina aanad arag aanu kula joogin saad u rumaysa yaad rumaysa taanad magaciisiiba garanay waa inaad garanayso inuu yahay rasuul ilaahay soo diray maanaa qof ilaahay u waxyoodo dadka fariin ugu soo dhiibay hadaana taa garanahayna waxba maad rumayn waa inaad garanaysaa ina kula maa jaa bihi xaqun wax kasta oo xagga ilaahay uu ka keenay inuu xaq yihi waa inaad si guud u garanayso diin lislaam qofku inuu tafaasiisheeda oo dhan garanaya miyay waajibta maya qof wada garanaya mama jiraba oo diinta tafaasiisheeda oo dhan aqoon u leh fowqa kuli di cilmin caliim iska dhaafee axaadiidta nebiga calayh isalaatu wasalaam oo qeyb diinta ka mid ah masterkii labaada ayaan la wada garanayn imaamu shaafici waa kii yihi qofka idhaahda axaadiidtii nebiga laga soo wariye o dhan baan wada aqaanaa hal xadiid ima seegin been buu sheegay qofka idhahdo axaadiidtii nebiga wax ka mida ah, luuma oo cidina aana xifdina been marka macrifada diin ulislaam qofku yeelanayaa loogama jeedo qodob kasta oo diinta la xidhiidha qofku inuu aqoon u leeyahy waxaa loo jeedaa yacanaa diinta inta isaga fardulcaynka ku ah qof waliba waa inuu garanayo inta kale garashadeedu maxay noqonaysaa fardu kifaaya faral la yskaga filaan karo oo inay hadday barato inta kale faralku uu ka dhacayo biladilati markuu leeyahy wuxuu ujeedaa macaariftaa saddexda ah waa macrifaة الlah iyo macrifaة الnabiy macrifa diin اiسlaam an takuna maqruuna bاladila garashadaas waa in daliil uu la socdo waxaan daliil lahayni cilmi maaha marka macnaheeduma waxa weeye mas'alo kasta oo barashadeedu ay waajib kugu tahay daliilkeediina waa inaad garanayso maya macnuhu dadka badankoodu masaaisha ay yaqaanaan adiladeeda ma yaqaanaan laakiin waxaa loo jeedaa an tactaqid ana likuli masala min masaa'il diin اlislaam daliilan waa inaad garanayso masalo kasta oo masaaisha diinta islaamka ka midi ah inay daliil leeday oo wax bilaa daliile aanu jirin adigu daliilkii garo ama ha garanay laakiin waa inaad sidaa ictiqaado masale kasta inay daliil leeday waa inaad garanayso waay athaaniyatu masalada labaad oo alcamalu bihi masalada labaad waa in aynu baranno oo aynu garanno cilmiga ku camalfalkiisu inuu waajib inagu yihi alcamalu bihi waxaa looga jeeda an naclam ana alcamala biاlcilmi waajibun calayna waa inaynu taa u yeelano waa inaad garanayso cilmigaad barato ku camalfalkiisu inuu waajib kugu yahay marka alcamalu bilcilmi baa looga jeeda cilmigu waa geed oo kale midhihiisuna waa maxay waa ku camalfalkiisa qof walbana waxaa la weydiin doonaa cilmiguu bartay intuu kaga camal falay abu barz aslami wuxuu nebiga ka wariyay inuu laa tazuulu qadama cabdi yowma alqiyaama xatىa yusأل عan cumrihi فيma أfnaa wa عan cilmihi فيma facala فيih cilmigiisi wuxuu ku sameeyey ku camal falay mise ku camal falay waa la weydiin doonaa walihaada cilmigu haddaan lagu camal falin waa geed bilaa midhaa wey walihaada nebigu ilahay wuxuu ka beri jiray cilmi naafica cilmiga naaficina waa kee waa cilmiga adduunyada iyo aakhiradaadaba hagaajiya korkaago inta muuqataa iyo kalkaago qalbigaaga hagaajiya oo wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilah waxaan kaa magan gelayaa cilmi aan waxba tarayn muslim baa wariyey saxaabadiisana wuxuu ku yihi salu llaha cilma naafica ilaahay weydiista cilmi idin anfaca watacawaduu billahi min cilmin laa yanfac ilaahay ka magan gala cilmi aan waxba idin tarahayn yuhuud maxaa loogu cadhooday almaqduub calayhim loo yihi liannahum lam yacmaluu bicilmihim cilmigoodii baanay ku camal falin cilmiga markaa koobaad ay ahayd inay ku camal falaan ay ku camal fali waayeen muxuu ahaa alcilmu binubuwati nabiy alayh isalaatu wasalaam nebi maxamed inuu nebi yahay way garanayeen cilmigoodana kumay camal falino nebigii may rumayn waa ka ilaahay yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahu caruurtooda inay caruurtoodii tahay dhaleen say u garanayaan ayay u garanayaan nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay uu soo dira waxaanu sheegayana xaqi lakiin cilmigaa kumay camal falin marka cilmi naafica muu noqon cilmiga see loogu camal falaya waxaa loogu camal falayaa bitasdiiqi اlkhabar wixii cilmigu uu war kuu sheegay inaad rumayso wixii war ilaahay noo sheegay ama uu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu inoo sheegay caqligaaga iyo maskaxdaada ha ka weynaado ama yaanu ka weynaanin inaad rumaysaa waajib bay kugu tahay waa min aliimaani billaahi wa birasuulihi wararka ilahay wararka rasuulka inaad rumayso marka alcamalu bilcilmi yakun bitasdiiqi khabari ama akhbaari wararkiisa waa inaad rumaydo wa amrihi wa nahyi cilmigu wuxuu ku amrayna inaad uhogaansito aad fuliso hadduu waajib yahayna waajibnimo aad ufuliso hadduu sunno yahayna sunanimo aad ufuliso wixii uu kaa nahiyeyna inaad ka hadho oo hadduu xaaraan yahayna si go-an aada uga hadho xaaraan ahaan aad uga tagto hadduu makruuh yahayna inaad makruuh ahaan uga tagto ku cilmigu markaa waa kaas yaa kusoo celinaya kayfa nacmalu bilcilm cilmiga se nagu camal fallaa haye tafadal nacam qum tasdiiqi khabari alaalo waxaa cilmigu war inoo sheegay in la rumeeyo wamtithaalu awaamiri wuxuu cilmigu ina amray in loo hogaansamo waijtinaabu nawaahi wuxuu inaga nahayo inaga reebeen in laga dheeraado hada huwa alcamalu bilcilm marka lasoo koobo kucamalfalkiisu waa kaas waayo addacwatu ilayh masalada saddexaad waajibkaynu barashada waajibkaynugu tababaxay waa cilmiga inaynu dadka ugu yeedhno inay waajib inugu tahy waa inaynu baranno yani xukmu dacwati ilى اllah waa inaynu baranno xukumka dacwadda dadka xagga ilaahay loogu yeedhayo oo addoonka haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu cilmi waafajiyo lafihiisana ugu camal falo waajibkiisu intaa kumu dhammaan waxaa kaloo waajib ku ah cilmigaa dadka inuu baro oo ugu yeedho addacwa waa maxay addacwatu ilى اllah wa طalabu jamiici الnaas ilى itibaaci sabiili الlah طalabu jamiici الnaas dadka oo dhan waa in laga doono ilى itibaaci sabiili الlah wadada ilaahay inay raacaan ila u ana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh dadka oo dhan waa inaad taa u sheegto war wadada ilaahay raaca waa inaad ku tirahdo aljaamicati likuli khayr wadada ilaahay khayr oo dhami uu ku urursan yahi calaa basiira iyadoo aqoon laga duulayo waxaad dadka ugu yeedhayso waa inaad garanayso inuu yahay wax ilaahay u sharciyey waxaad uga yeedhaysana waa inaad garanayso inuu yahay wax ilaahay u diiday dadkaad u yeedhaysa laftoodana waa inaad garanayso albasiira bilmadcuwiin ninkani waayo horta qofkan aad la hadlaysa gaal ba mise waa muslim ila waa kala axkaame hadduu gaal yahay ma ahlu kitaab ba mise waa mushrik wathani ah ila waa kala axkaam kuwaa laftoodiya soo ma kuu yahayba jaahil ba oo jahli un baa xaqa ka hor taagan oo in wax la baruun buu u baahan yahay mise waa mucaanid waa nin murmaya oo dood u baahan waynad aqoon u leedahay marka albasiira bima yadcuu ileyh wاlbasiiraةu bاlmadcuwiin labada waa lagaa rabaa waxaa dadka ugu yeedhayso inaad garanayso hadda laguma odhan waxa dadka loogu yeedhay inaad wada garanayso la kaa adigu aada ugu yeedhaysa waa inaad garanayso hal qodob ba ha noqday oad aqoon u leeday wاlbasiiraةu bاlmadcuwiin ciddan aad u yeedhaysana waa inaad garanayso walihada nebigu markuu mucaad ibnu jabal yaman u diray laba masaleba uu sheegay wuxuu dadka ugu yeedhayo iyo dadka u tegayo u yeedhaya kuwa ay yihiin inaka taati qowma ahla kitaab dadku u tegayaa kuwa yihiin buu usii sheegay waxaa kaloo uu ku yihi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi ilaa an yuwaxid اllah waxa koowaade dadka ugu yeedhayana uu u sheegay inuu yahay tawxiidka waay marka dacwa maxaynu ihi qeexisteeda iyo tacliifkeedu waa maxay طalabu jamiici الnaas ilى ilى itibaaci sabiili الlah aljaamicati likuli khayr calى basiira oo dadkao dhan in loogu yeedho wadada ilaahay ee khayr oo dhami uu ku jiro iyadoo aqoon loo leeya waxa dadka loogu yeedhayo iyo dadka loo yeedhayaba dacwaddu inay waajib inugu tahay waxaa tusinaya aayadaha qur-aanka ilah muxu udcu ilى sabiili rabika bاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wax kastoo nebiga la amray ummaddiisana waa la amray haddaanu daliil tusin inuu nebiga ku gaariyo udcuna waa ficil amar amarkuna muxuu faa'iideeyaa waajibin waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi qul hadihi sabiili adcuu ilى اllahi calى basiirati ana wman itabacanii subxaana اllahi wma ana min almushrikiin labada aayadood waxayna tusiyeen shuruudda laga rabo qofka dacwadda ku qumaya al waa inuu mukhlis yahay ile dacwaddu waa cibaade ilahi subxana wa tacala muxuu hi ilaa sabiili rabbik maaha ilaa nafsik ina dadka naftaada ugu yeedhaysa maaha waddada ilahay waa inaad ugu yeedhayso adcuu ilى اllah naftayda dadka ugu yeedhi maayo ilahay baan ugu yeedhiya subxaan اllahi wma ana min almushrikiin ba haddana la yihi ilahay baa xumaan ka nasahanay anigu mushrik ma ihi fi dacwati walaa fi gayriha ila dacwaddaadu haddaanay ikhlaas ahayn ishraak bay noqonaysaa soo ma mushrik baad noqonaysaa waxaa kaloo ayna tusinaysaa an takuna dacwa qaa'ima cala اlitibaac dacwadda waa in nebiga lagaga daydo sida salaada iyo soomka iyo xajka iyo nebiga loogaga dayanayo dacwadan waa in loogaga dayo haddaad tiraa salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka iyo nebiga lagaga dayanaya lakin dacwaddu si ayla noqoto unbaan u wadaya waxaan doonaan iska jidaysanayaa markaan dacwadda wado sax maha taas ana waman itabacani dacwaddu waa in nebiga alayh isalatu salaam aad ku raacdo waxaa dadka u yeedhayo waddada ilaahay ugu yeedhaya aniga iyo cidda i raacday wadaaciya ilى اllahi biidni nebiga xataa aanay u furnayn siduu doonayo dadka inuu ugu yeedho sida aanay ugu furayn siduu doonayo inuu utukado oo dacwaddu ikhlaas iyo idan bay u baahantay wadaaciya ilى اllah waa ikhlaaski biidnihina waa maxay waa itibaaci marka waxba hala yaabin dad ducaada haddii la idhaahdo waxay waxaasay ku khaldayin waa dhici kartaa qofku isagoo daaciye oo juhdi badan bixinaya waxba aan la harhahayn in dacwadiisa ay khaladaad ku jiraan waa dhici karaan sida u dhici karto qofku isagoo ilaahay daraaddii u tukanaya in salaadiisa wax ka khaldayin soo saxaabi dhan nebigu kuma odhan oo tukanayay irjic fasalli fa inaka lam tusalli salaadda dacwadda teebaa weyn salaadaa weyn saa salaadda ay bidca u geli karta ayaa dacwaddana bidca u geli karta qof kale qoladaa dacwadoodu waxaasay ku khaldan tahay ayuun baa laga rabaa daliil iyo inuu caddeeyo khaladka laakiin lama odhan karo dadka inta la afwaajiyo waxaasaa khaldan haba odhanina taasi waa alamr macruuf nahy can munkarkii oo la hor istaagaya soma mise cidda wanaagga la farayo xumaantana laga reebaya waa caamada un wadaadadu iyagu kuma jiraanoo birishka ka tallaabeen iyagu khalad kastoo ay sameeyeen iyaga lama radilayo ducaadda iyo wadaadada macruuf kastoo ay ka tagaan loo sheegi maayo munkar kastoo ay ku jiraan laga reebi maayo miya maya waa faham khaldantaasi waa axsaabta aada ugu badan dadkii ducaadda ah, dadka diinta ugu yeedhay baa idinka nabadgelila nagama nabadgelila oo iyaga ma dhibaataynayna iyagaan u danaynayna aniga khaladkayga in loo lai sheega haddii aanay dan ii tahay siaan khaladka uga hadhan soo ma laakiin haddii layga aamuso iyadoo khaladkaa laygu ogyahay miyaa lay daneeyey layma danayna waa waa laylugooy markaa lugooyay doonayna iyagu aynu islugoyno aduu khaladkaaga iska wado jamac heblaayo jamac heblayon khaladkaaga iska wado jamac heblaayo khaladkaaga iska wado midayna mid hala hadlin midayna mid ha radinin waa aynu islu goyn wey waynu isxamanaynaa un bas ana markaa aanu jamaacadeedu ay isla gooni noqdaan baynu oreyna qoladaas sooma arkays o waay waxaasi ku khaldayi laakiin iyaga u sheegi mayno aynu isxamana oo iyaynaan iswaanini yaynaan isradinin aynu kala aynu kala warwareegnaniy dawladaha iyo waxaa radiya <laughs> iyo dadka cusaada iyo kuwaa radiya wadaadada iyo ducaadda iyo jamacaadka dacwada ka meeraysta iyaga ilaahay saxaabadii nebigu radiyey fii aswati wuxuu yihi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira nebigu alayh isalaatu wasalaam saxaabadiisa kuu khalad ku arko wuxuu odhan jiray a ah, qoladan waa jamaacadaydii waba <laughs> waxba qoladan lagama sheegi karo la halkaasuu khaladka ku qaban jiray waayo qofkay dan u tahay diintay dan u tahay dadka kaley dan u tahay war saama tahay de wixii diinta khalad ku ah ee qofku si muuqato uu samaynayo ee dadka uu ugu yeedhayo qofkaa laftiisa dadka kale eeganaya iyo diinta islaamka idinkaan idin dhiibay seebaa dan ah ma laga aamuso isaga la dhowro maya isaga waxaa danua in khaladkiisa loo sheego si uga toobad keeno dad kalena aanay ugu raacin oon dembiyadooda dhabarka loo saarin dadka kalena waxaa dan u ah khaladkiisa in la sheego si aanay ugu raacin oo dee waddadaa khaldan aanay uga dabagelin diintana waxaa dan u ah khaladkiisa in la sheego si aanu khaladkiisu diinta uga mid noqon waxaanay dadka qaar salafiyiinta kula yaabayiin waa xaqii maxdigaha ah wey waa xaqii barxa tirna iyaguna waxay doonayaan waxyaabo iyagu ay jideysteen in lagu socdo yaa dadka u jideeyey in dadka qaar munkarkooda laga hadlo qaarna laga hadlo a kuwan waa culimiyo ducaadayaan la radini dowladda ka waran kumisiyada xabadaha u reebe tafsiilkiiyo kala qaadista noocaasi halkay kaga jirtaa kitaabka iyo sunnaha maafi bal nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ugu dhaweyd ugu kalsoonida badnaa ayuu hadalka u adag ku odhan jiray oo ninkii reer miiga ee masaajidka ku kaajay iyo mucaad ibnu jabal markuu salaada cishaaye dadka ku dheereeyey ma isku siduu la hadlay nebigu kii reer miigaa ah muxuu ku uri ina hadihi lmasaajid inama buniyat eh, lidikri illah waliqira'ati اlqur'an walisalaa walaa yaslxu fiiha shay min hada اlqadr waa jaahila si la difan buu la hadlay sooma masaajidadan salaad iyo qur-aan akhris iyo dikri baa loo dhisay wasak iyo kaadi lalama soo doonan karo mucaawiya ibnulxakam isagoo jaa-ila salaada dhexdeeda markuu ku hadlay ina hadihi sala laa yasluxu fiiha shay min kalaami innaas si la difan buu la hadlay waayo jahli baa ka keenay soo ma laakiin mucaad u fiirso oo nebigu aqoon uu ku oga afataanun anta ya mucaad saxaabada qaarkood nebigu wuxuu ku yihi aumuka amaradka bi hada ma hooyadaa baa ku amartay waxaa inaad xidhato yani qofka waxay ku xidhan tahay qof khaladku jahlibu uga dhacaya si la difan oo tudaale ku jiro in loo baru buu u baahan yahi mid isagoo aqoon leh ayuu khaladka u bareerhaya waa kala xukm wey waa kala duwan yihi waayo dacwadu waa inay noqoto calaa basiira laba shayba waa in aqoon loo yeesho shayga koodaa maxay bimaa yadcuu ilayh dadka ugu yeedhayo shayga labaadna waa maxay bilmadcuwiin kuwa u yeedhayo laftooda saynu tusaale aynu ka bixinay waayo bilxikma waa inay noqoto dacwaddu oo hadalka waktiga ku haboon meesha ku haboon qofkan hadalka ku haboon ma hadal la difan baa ku haboon ma mid adag baa ku habboon ma in si gaara ah wax loogu sheegabaa ku habboon ma in si guud loola hadlaabaa ku habboon waa inaad garanayso masalada afraad ee barashadu ay waajibka inugu tahy waa asabru cala aladaa fiih waa in lagu sabro dhibka arrinkaa kaa soo gaadhaya kaa damiirka ku jira waxaynu u celin karnaa cilmiga iyo camalka iyo dacwada oo ilalajamiic baynu u celin karnaa haddaad cilmi baranayso dee sabir baa cilmiga barashadiisu ay u baahanta inaad halkan soo toddobada subaxnimo timaada ama ka hor ilaa koob iyo tobanka aad fadhidaa dee sabir bay u baahantay laa yustaaacu cilmu biraaxati اljasad cilmiga inaad ku camal fashaana sabir bay ubaahantay waayo waa hawada nafta khilaafsan dadka inaad ugu yeedhaana sabir bay u baahantay weli waa ta ugu dhibka badan taas oo dadka markaad u yeedhayso waxaad khilaafaysaa dadka hawadoodii iyo doonistoodii waxa kale oo aad shuqa shuqaynaysaa aada farta gelgelinaysaa nabaradoodii marka dadku ma ku daynayaan oo quyar ubaxya ma kuu goglayaan iyo rooga cascas abadan hadduu qofku doonayo dadkao dham inay raalli ka noqdaan oo ay ammaanaan oo ay soo dhoweeyaan xaq ma sheegi karo lxaq inaad xaqa siduu yahay aad u sheegto saaxiibo badan baad ku haysa cadow badanna arrintaasi way ku yeelaysaa tusaale u qaado rusushii inaga iyo rusushii ambiyada ilahay usoo diray keebaa wanaagsana alrusulu walambiya soo ma dadkao dhami miyay soo dhaweeyeen maya nebiyada qaarkood baa kown lagaga siiyey qofna aanu raacin wayati nabiy walaysa maca waxid nebiyada qaarkood baa nin iyo laba ay raaceen wayati nabiy wamacahu rajul warajulaan nebi mid uu la socdo nin quri uu rumeeyey ama laba ay rumeeyeen baa imanaya wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa nebi kasta ilahay cadow buu u yeelay marka dacwadda xaqa ah dadka hawadooday khilaafsantay nabaradoodana way dhayaysaa iminka haddaad farmasiga tagtoo nabar aada leedahay ma iyadoo nabarkii aan dhirhka laga jarin iyo infectionka oon la xuqin ayuunbaa balaster la iska dul saara uu qurmaya hadday nabarkaasi waa inuu maqa soo qaato iyo goos oo sidaa ugu xaquuqo ka dhakhtarka ah aan adkaysa waa lagu dhayayaa dacwaddu waa saas oo kale dad bay nabaradooda <laughs> maqas iyo goos ku xoqaysa dadka qaar baa markuu nabar ku dhacay dhakhtarku uu dhayayo xanuunka inta adkays adkaysa way dhakhtarka caaya soo maa qaarna way la coloobaan arigada kaasay kusoo hadal qaadeen siduu i dacwaddu waaba saas oo kale un dacwat اlambiya waa la colaadin jiray soo ma garanaysaan xadiidkii bad ka warramayay her ninkii la odhan jiray waraqa ibnu nawfal muxuu nabiga alayh الsalaatu wasalaam ku yihi ya qoomkaagu way ku saari doonaan buu ku yihi yaani way ku eri doonaan markaasuu yihi o mukhrijiya umayay saarayaan s ha qofna lamuu iman waxa la timi oo kale ilaa cuudiya waa la colaadiyey nin baa qoluu la socon jiray dacwo dacawaadka ka mid a ah. dhowr iyo toban sanadood markaasuu iskaga hadhay markaasaan ku uhi niya maxaad uga hadhay wuxu uhi inaanay xaq ku taagnayn baan gartay nin aqoon badolana maaha maxaad ku garatay baan ku uhi waxaan ku gartay buu uhi niya waxaan maqlay oo dee adiladu ay sheegtay in dacwatulambiyaa la colaadin jiray dacwadda markaan miisaanka saaray cidima colaadin mayso yuhuuddaa soo dhaweyneysa maraykankaa soo dhaweynaya cid walbay soo dhaweyneysaa dowladaha soo dhaweynaya dadkao dhan baa raalli ka ah marka hadday dacwaddii saxda ahayd tahay dadkao dhami raalli kamay noqdeen waay marka tahay sabir bay u baahantay lihada ilah wuxu uhi walaqad kudibat rusulu min qablika fasabruu calى ma kudibuu wauuduu xata ataahum nasruna faصbir kama sabra ululcazmi min الrusul wاtabic ma yuuxى ilayka wاصbir taas ya bunaya aqim الصلاة وأmr bالmacruuf wanhy can الmunkar wاصbir calى ma asaabaka ina dalika min cazmi الأmuur marka sabir bay u baahantay aلصabruna waa inaynu qeexno halkan aلصabru calى اlأdaa fihi sooma odhan alأdaa de waa dararka waa dhibka qofka la dhibaya wey waay dhibku wuxuu noqon karaa aladaa wuxuu noqon karaa adaa xisiya sida qofkii in la dilo qurgooyo lagu sameyo in la garaaco in la xidho wuxuu noqon karaa adaa macnawiya buu noqon karaa mid la fahmi karo o la dareemi karo laakiin aan la taaban karin sida qofkii in la caayo oo nebiga calayh salaatu wasalaam waa tii la caayayay ay lahaayeen mushrikiintii waa saaxir iyo waa majnuun iyo faaliya iyo waa beenaalo waxaan isagaa samaystiy waa adaa macnawiya taas oo qofka dee qalbigiisay dhibaysa soo ma ayib laqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun taas waxa ay leeyihin laabtaadu inay culays iyo cidhiiri ka dareemayso waan ognahay buuhi ilahay subxana wa tacaala asabru waa maxay asabru fi sharci wa xabsu nafsi cala axkaam illah hadaad sabir maqasho waa xabsu nafsi cala axkaam illah waa nafta in lagu dul xidho axkaamta ilahay maasaa sabir la dhaha ila aslu sabr waa alxabsi sabirka sharciga in ah waa xabsu nafsi calaa axkaam illah oo nafta in lagu dul xidho axkaamta ilaahay oo meel aanay uga kicin axkaamta ilaahayna waa laba nooc axkaamun qadariya wuxuu ilaahay qadar ahaan uxukumay sida dhibaatooyinka kugu dhacaya axkaam qadariya baa taa la dhaha ilahay baa xukumay maana ilahay baad sii ogaa lawxulmaxfuudka ku qoray doonay abuuray asbaabteeda xukum qadariya kaas xukumka qadariga dee sabir buu baahanya oo markay musiibadu kugu dhacdo iyo dhibaatadu ha noqoto musiiba samaawiya oo bani aadam aanu waxba ku lahayn ama musiiba bani aadamka xaggooda kaaga timi dhibaato xaggooda kaaga timi sabir bay u baahantay sabru calaa xukmi illaahi alqadari axkaamta ilaahay qadarigaa in loo sabro macnaheedu waa maxay waa xabsu alqalbi can اtasaqud waa qalbiga inaad ka xidho waxa weeyaan inuu ilaahay u cadhoodo ama axkaamta ilahay wاlisaan can الtashaki carabkan inaad ka xidho inuu ilahay ka cawdo wاljawaarix can اlmacaasi xubnahaagana waa inaad ka xidho markay macaasidu kugu dhacdo inay macsiyo sameeyaan sida dee inuu carabkii baroorto ama gacmihii inay maryaa jeexjeexaan ama inay ciid markaa madaxa ku shubaan nooca kale xukumka ilah wa xukmun diiniyu sharci wama sharacahu llahu fi kitaabihi suna wa sunati nabiyi alayh isalaatu wasalaam waa xukum sharciga kaas wuxuu ilahay kitaabkiisa ku sharciyeeyey ama axaadiida nebiga marka labadaa xukunba waa in loo sabro axkaamta ilaahay qadarigaa iyo axkaamta ilaahay sharciga asabru cala aladaa fiih marka waxaynu nihi waxaa loo celin karaa afartaba dacwadoo qurana waa loo celin karaa waayo afarta ta dhibka u badani qofka ka soo gaadhaa waa dacwadda wey kadalika dee aqrab madkuur baa damiirka loo celiyaa saasaa asala ka ugu dhow ee la sheegay damiirka fiihi ku jira u noqon karaana waa kee waa asabru cala aladaa fiih wallahu subxana wa tacala aclam slى اllahu alى nabiyina mxamed wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin